bsmi اllahi الرحmaan الرaxيim alxamdu lilaahi rb اlcaalamiin ثuma الsalaaةu waلsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna ashayku salح bn cbdillah اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bإsnaadi kuli minhm ilى simaam cayna can amr dinar can abi qaabus mawla cabdillahi bn cami caas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yaxkum fi samaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiin biiqra'i usul mutun khasatan usul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wcala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl alajil fahada huwa almajlis athaalith wathalaatun min majalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylat asabt athaalith min safar cama alfin arbacmiya arbacin hijrat mustafa sala allahu calayh ali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهى من السنن والصحيحين yasr allah itmaam wاlkmaal wrasaqni ilkhaas fi lqowl cml inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii saddex iy sodonaad ee majaalis ulmarka sharaxa koobane kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah saddexda bish safar kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu tafsiir suurat alfatx ayaan caw bilaabina insha allahu tacaala suuratu lfatx hada maxalu bayaaniha weeyaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi ina anaga arsalnaaka waan ku soo dirnabi allow shaahidan adoo markhaati ah wa mubashiran adoo bishaareeya ah wa nadiiran adoo diga ah ayaan ku soo dirnay ayuu rabbigeen leh subxaanahu wa tacaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shahaadada uu markhaati furi fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan waa taqanaan arrinta iyada ah arrin inka qarsoon ma aha nabigeena sala allahu calayh waali wasalam sidii cabdullahi bn mascuudiy isaga qisadii dhex martay uu qur ku dul ahriyay suurat الnisa ilaa uu ka gaaro fakayfa ida ji'na min kuli ummati bishahiid waji'na bika calaa haulaai shahiida waad garanaysaan weeyaan tabshiirka iyo iyo indaarkaba inuu bishaareeyo iyo dadka inuu naar ugu digo taana waa tii macruufka ahayd xadiidka todoba boqol iyo shan iyo lixdanaad can cabdilahi bni camr bn caasi radi allahu tacala canhuma ana hadihi alaaya aayadan alatii taasoo fi lqur'aani qur-aanka ku sugan yaa ayuha nabiyu nabi allow ina anaga arsalnaak waan kusoo diray shaahidan mubashira wanadiiran qaala wuxuu yidhi <clears throat> fi towraat aayaddan qur-aanka alle wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wa wanadiiran qaala fi towraati towraatna wuxuu ku yidhi rabbiga subxaana wa tacaala yaa ayuha nabiyu nabiga nabi nabi allow ina anaga arsalnaaka waan kusoo dirnay shaahidan adoo muxuu ah markhaati ah oo mubashiran ah waxirzan badbaada u ah lilummiyiina kuwa aan waxna qorin waxna akhrinin waa nimankii reer carbeed oo maka ku noolaa weyaan anta adiga cabdi addoonka ayaata warasuuli adeegayga ayaa tahay samaytuka waxaan kugu magacaabay almutawakila kii tala saaranayey laysa ma ahanin bifadin mid kakan mid abxun walaa khaliidin mid qalalan oo kakan ma ahaanin walaa sakhaabin mid ku qayliyo oo ku dhex buuqa bilaswaaqi suuqyaalka gudahooda ku dhex buuqana ma ahaanin walaa yadfacu nabiga isaga ama kuma uma jawaaba asayiata xumaanta bisayiati uma abaalmariyo walaa yadfacu kuma abaalmariyo asayiata xumaanta lagu sameeyey bisayiati xumaan muxuua ah, kuma abaalmariyo walaakin warka lagu laabay yacfu wa cafiya wayasfaxu iska masaamaxaa walan yaqbidahu llahu allaweynana ma qibdoodo oo nafta kama qaada xataa yuqiima ilaa uu ku toosiyo uu ku taago bihi isaga almilata alcawjaa almilata diintii alcawjaa xaqa xaggii usoo qallocsanayd oo baail kasoo leexsanaydoo xaq usoo leexsanayd bian yaquuluu inay yidhaahdaan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla weyne mooyane fayaftaxa uu fura marka biha iyada acyunan indhayaalo cumyan ee muxuu ahaa dansan oo indhala wa aadaanan dhaga oo summan xiran oo sharan iwa quluuban quluub gulfan qufalan inuu rabbi ku furo ayuu rabbi usoo diray saas ayaa towraad ku qoran ayuu leeyahay ninka cabdullahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma marka nabigeena sal allahu alayh wali slm sifadiisa fi qur'an اkariim yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira towraadna waxaa ku taalay ayuu cbdlah bin cam bn yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira waxirsan lilumiyiin dadka umiyiinta ayaad u tahay mxuu ahaa badbaado ayaad u tahay ilan wuxuu ka badbaadiyey dalaalkii iyo baadinimadii iyo gaalnimadii iyo wataninimadii iyo dabcaabudkii iyo sanam ayuu ka badbaadiyey inaynaalgalaan kadibna magaca uu ilaahi subxana wa tacaala fi towraat uu nabi maxamed ku magacaabay mutawakil mid itala saarta ayaa tahay sidoo kale nabigeena sifaadkiisa oo qur-aankan lagu sheegay wa innaka la calaa khuluqin cadiim towraad marka inuu muxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu salaam mid kakan oo qalalan oo waxa weeyaan abci adag oo suuqa qaaqla aho suuqa ku qayli inuusan ahayn oo nabi abci wanaagsan yahay ayaa towraad ku qornayd aayadda qur waa taqaanaa walow kunta fadan aliid اqabi haliid اlqalbi lanfaduu min xawlik haddii aad ahaan lahayd midka kan oo qalbi adag dadku ay kaa kala carari lahaayeen oo kaliga ayaa meel kusoo hari lahaa laakiin nabigeenna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid haddii xataa xumaan lagu sameeya aanan xumaantii qofka ugu abaalgudin waad garanaysaan qisooyinkiisu waad garanaysaan ninkii isagoo socda inta ku qabtay go' ku qabtay go' weliba aad u adag oo muxuu ahaa Eh, kaaki wuxuu ahaaba adag intuu ku jiiday kadibna ilaa nabigeena calayhi salaat uu ka dhaawacmo oo meeshii uu ka saameeyo qoorti kadibna nabigeenna usa intuu eeg uu yidhaahdo war ninkan waxaad yeelaysaan waxal la siiyo hadalkiisan wuxuu ahaa maalkan aad wadato iyo maalkan aad gacanta ku hayso aabaha na kama soo dhexlin maal adiga aad leedahayna ood kasbatayna ma ahane maalka farta iga saaro igu shub saasuu leeyahay markaasuu nabigeen intuu saa u eego ayaa wuxuu le war ninkan waxa la siiyo ninka hala dharjiyo wuxuu u baahan yahay hala siiyo saasuu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ma ahaani mid xumaan xumaanku uga abaalguda laakiin nabigeenna waa cifin jiray weliba safxi ayuu ku dari jiray nabigeena sala allahu caleyh wasalam diintan islaamkana ilaa ay ka taam noqotona wuu taagnaanayaa nabigeena sala allahu calayhi ali wasalam waxaa weeyaan wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun wallaahu mutimu nuurihi waxaa kasii muxuu ahaa baliiqsan wayaba allah wayaba allah alla wuxuu diiday uusan marnaba ogolaanaynin ilaa an yutima nuurahu inuu diintiisa taam yeelo mooyaan walow kariha alkaafiruun gaalada weligoodba ha nacdana laakiin ilaahay wuu diidayaa ilaa uu diintan ka taam yeelo marka bishaaro weyn aad weyn weyaan wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu marka waxaa weeyaan saas ayaa marka towraad ayaa ku taale weeyaan markuu diinta dadka gaarsiiye oy laa ilaaha ila allahu yidhaahdaan indhihii xirnaa oo xaqa ka xirnaa ayaa furmi dhagihii xaqi maqalkiisa ka xirnaa ayaa furmi quluubtii qufilka u saarnay muxuu qufilka ee halkaa ku tuurmi markaasaa xaqi ayaa si fiican u geli saas ayaa marka towraad ku qarneed ayuu leeyahay ninka li cbdillahi bin camr caasi radi allahu taala anhuma imaam bukhari ayaa soo saaray qowluhu tacaala waalzamahum rabbi wuxuu ku laasimiyey u qabadsiiyey kalimat taqwa kelimada baqitaanka iyo kelimat taqwada weeyaan xadiidka toddoba iyo lix iyo lixdanaad ubay ibni kacb waxaa laga wari allahu tacala canhu arda an nabiyu nabigan wuxuu ka yih sal slm alzamahum kalimata taqwa alzamhu rabbi wuxuu ku kalimata taqwa baqitaanka kelimadeeda qaala wuxuu yihi laa illa allah kelimat taqwada waxaa weeyaan waa laa ilaaha illa allah kelima ayiba dadka qaar u yaqaano marka muxuu ahay ayibadana ilahi wuu ku sheegay subxaana wa tacala nabigiisuna uu ku tirmidi waan xadiis saxiixa qowluhu tacala qowlka aluu yidhi siimaahum calaamadooda fii wujuuhihim wajiyaalkooda ayay ahaatay min ahari sujudi sujuudda raadkeeda ayayna ka ahaatay weyaan siimaahum calaamadooda mu'miniinta iyo akhyaarta muxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukkacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud dalika mahalhum fi اtowraat wamahalhum fi اlinjiil kazarcin akhraja shadahu faazarahu faاstaklada faاstawa calaa suuqihi liyucjib zuraaca zuraaca liyagiida bihim اlkufaar aayaddan qur-aanka qeybteeda hore muxamedun rasuulu llah wladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum sifada iyada ah hala barbaara ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum aayadda ayada ma haynaa kadibna siimaahum fi wujuuhi min ahari sujuud yacni cibaadadii ay ku taagnaayeenna wejigood ayaa laga dareemayaa saas ayuu rabbigan cadaynaya subxaana wa tacaala marka bariirta marka weji ku taalo ma soo gelaysaa marka mowdica ama arinta ay ka hadli doonaan akhyaarta soo socota iyo saxaabadan ama raggan salafka ah waa arimahaas bariirta dadka qaar bariir weyn ayaa halkan ugu taallo sooma qaarna waxaa wan bariir ma lahana waa iska meeshu waa iska banaantahay marka bariirtaas iyo aar sujuudkaas muuqda ma maqsuud lidaatiha isaga laftirkiisa ma maqsuud ba mise waxaa weyaan maqsuud maahan aarta ayada ahoo wejiga qof kaga taala hadii salaad badnidi iyo allacaabudka dartiis ay ugu soo baxda isagoonan takaluf iyo meeshii inuu muxuu ah aad u rixa iyo ama xoqitaan iyo yani wixii lamidka aan samayn haddii ay ugu soo baxdo waa aar aad u fiican oo wanaag badan wax dhibaato oo ku suganna lama arko wa kusuganna lama arko waxaadna ogaataan oodna ogsoontihiin dadka haragooda iyo maqaarkooda waa kala adagya waa kala duwanya lugaha waad aragteen dadka markii murabac loo fariisto oo saa loo fariisto dad xir ah soddon sano weligoodna meel muxuu ahaa hanqow iyo meel toona aanan waxba calaamo yeelanayn qaarna waxaa weeyaan waxaad umaynaysaa lowgeel ayay yeelanayaan waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala marka jirka ayaa kala duwan wejigana waa sidii oo kale qof baa salaad badan salaad badan laakiin wejigiisii ma ta'uraya haragiisii ayaa haragga kale ka duwan haragga ka duwan qofna waxaa weeyaan haddii aad ba yara badiyo salaaddii markiiba meeshu waxay noqonaysaa meel madoobay noqonaysaa saasaa loo kala duwany marka laakiin in madowgaas bes uu noqdo aara sujuudkii ay raggaan akhyaartan waxay leeyiin maya saas ma ahan inuu madow bes meeshan hadduu jirin aara sujuud meesha ma jira inay ahayn ayay caddaynayaan marka weyaan saas ayaa marka ah, u baabaystay imaamka xafidahullah qowluhu siimaahum calaamadooda fii wujuuhim wajiyaalkooda min ahar sujuud ay ahaato weyaan xadiid todoba boqol iyo todoba iyo lixdanaad ibn cabas radi allahu taala anma fii qowlihi tacaala simaahum calaamadooda fii wujuuhi min ahari sujuud qaala wuxuu yidhi asamt alxasanu waa muuqaalka wanaagsan iyo hay-adda wanaagsan iyo khushuuca wanaagsan iyo qofka inuusan isa saramarin oo ummadda uusan ka saramarin oo dadka uu bartamaha uga jira xataa si kastoo cibaado badan yahy ama iyo abci wanaagga ayaad ku fasiray siimaahum fii wujuuhim min ahari sujuudi sujuuddaas ay samaynayeena waxay u dhalisay abci wanaag waxay u dhalisay inay ummaddii ka saramarin waxay u dhalisay inay mxuu ummaddii kudhex jiraan waxay u dhalisay inay ummadda ilaahay u naxaan ka naxaan oo haakada nacam almumin aladi yukhaaliط الnaas wayasbiru calى adaahum khayru min aladi laa yukhaaliط الnaas walaa yasbir calى adaahum nabigan waatu yiri alay sl slam muuminka dadku dhex jira oo dhex jooga oon ka dhex baxayni oo dhibkoodana ku sabra midbaa cayni midbaa xamani midbaa ku been abuurani midbaa ka tallaabsani oo mxua ah, midaa taraari midaa xaqiisa ka qaadani midaa booska salaada uu ku tukanaya ka boobi wamaa ilaa daalika midbaa ciriirini yani ay muminiinta ku dhex jira midbaa ku dhegi wuxuu leeyay maanta inaad lacag siisim oyna maba iga dhaqaaqaysid waxba weyna asaga dee me gacma kuma haya wahakada yani wahakada adig nooc walba muminkaas noocaas oo muminiinta ku dhex jira oo kii muxuu aha xanuunsan booqda oo kii dhinta muxuu ahaa raaca oo kii baahan wixii aad awoodi kara ka talo oo kii baadiyaysan muxuu inaasan ulii ka shaqeeyo oo kii jaahil inaad waxbara ka shaqeeyo muminkaas noocaasa ah oo labadii isqabat inuu islaaxay ka shaqeeyo muminkaas noocaas ayaa ka khayr badan muminka warbeladaan ha dhexgelin hadii dembi iyo balaayi ku kordhinaan meesha qolkaad iska galo halkaas ku cibaadays qur-aankaaga iyo salaadaadii iyo ha ka soo bixin labada mumin waxaa khayr badan ayuu nabigeena cadayna sal l slm muminkan ku dhex jira ummaddii oo mxuua ah, ku sabra dhibkoodii oo dheeftoodii dhibi dheef la wadaaga kaas ayaa ka khayr badan nabigaan cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam marka dhaqan wanaagga taas weeyaan xadiid toddoba boqol iyo siddeed iyo lixdanaad can abi nadr waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi raximah ja'a rajulun baa u yimid ilaa ibni cumara sayd ibni cumar oo sayd cumar wiilkiisa ahaa horaana aan usoo sheegnay xagga itibaaca afcaasha nabigeena sala allahu alay iyo amaakinta uu nabigeena ku cibaadaysan jiray qof kaga badan inuusan jirin cabdillahi bn cumar radi allahu taala anu arda ayaa ninbaa u yimid jaa rajul baa u yimid ilaa ibni cumar buu u yimid radi allahu taala anu arda fasalam calayhi wuu salaamay qaala wuxuu yidhi man anta war ahayd adiga keed ahayd ninkaadan wasalaama oo keed ahayd qaala wuxuu yidhi ana aniga xaadinuka fulaan ninkii kusoo xanaanayn jiray oo hebel ayaan xadaanada waxaa laga yaabaa islaanta nuujisay ilaa carabta dhaqan waxa waan jirtay canuga markuu dhasha oo magaalada ku dhasha in islaamaha baadiyaha jooga loo geeyo oo halkaas lagu soo nuujiyo oo hawadaas muxuua ah caafimaadka qabto oonan muxuua ah qiiqa iyo wasakhda iyo lahayn caanahaas freshka ah wamaa ilaa daalika orodkaas iyo exercisekaas fiican marka luqadan aan luqadahan kale ku qaldaminoo luqadii asalka ahayd waxyaabo badan baa marka masaalix badan baa ku jirto ilmaha halkaas ay nuujin u aadan jireen marka ninkii xaaska qaba inuu xaadinkii hayaa u badanta wallahu aclam xaaskii asaga isaga soo nuujisay cabdullahi bni cumar radi allahu ta arda ninkii inuu yahay u badanta wallahu aclam qaal wuxu yidhi xaadinuka kii ku xanaaneeyey ayaana ay fulaanu ahaa wa ra'aa wuxuu arkay bayna caynayhi labadiis indhood bartamooda wuxuu ku arkay sajdatan sujuud sawdaa ee madow halkaas weeyaan halkaas sujuud aad madow ku arkay fa qaala wuxuu yidhi maa hada alahar raadkan muxuu yahy bayna caynayka labada indhood dhexdooda ahaaday wuu la yaabdan yahy faqad saaxibtu waxaan la saaxibay rasuulahi baan la saaxibay sala allahu caleyh wa waabaa bakrin baan la saaxibay wa cumar ayaan la saaxibay wacumaan ayaan la saxibay radia allahu canhum tara miyaad arkaysaa hahuna halkan min shayin wax miyaad igu aragta marka haddii an ibni cumar wax miyaad iga jeedaa adi xageed keent waxaan weeyaan marka waxaa dhici karta inaad maqaar kala duwan yihin iska ijtihaad laakiin isaga wuxuu diida ah laga yaabaa dad takaluf samaynan takaluf qofka moogta mararka qaar inta xamaaska iyo diin jacaylka ay ka badata ayaa laga yaabaa inuu yara yara xogoo taraaraxa dhici karta moogta oo dis soo lama sheegin yani maali maalinta qyaam marka la gaaro aar sujuudka ayaa dadka lagaga soo bixiya naarta soomaahin waa inaad marka aad waxaad i reebatood waxa laga yaba inuu qofka aad meesha ugu riixa ood ku celceliyo oo eh, qofka markuu xataa dayar iyo mararka qaar uu yara saas u yara rugo meeshiiyo si ay baashi ay muxuu aha jannadii aad u helo ood naarta ugu badbaado wax badan baa dhici kara mogta marka rag noocaas aaminsan inuu marka la hadlaya dhici karta cabdullahi bni cumar radi allah taala arda iyo rag quluwi iyo xadgudub uu ku jiro inuu la hadlaya suuragal wallahu aclam ama ninka laftirkiisa uu ka dareemay arrimo noocaas inta waa suuragal weyaan amaba xukunka u cadayni oo inay laazim ahayn arrinta iyada inuu cadayna suuragal weyaan yowma yaquulu almunaafiquuna walmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi raxma wadaahiru min qibalihi alcadaab yani maalintaas qiyaamo munaafiqiintii iyooo rag ahaa iyo munaafiqaad gabdhahi dhawaaqi waxay leeyihiin akhyaartay la hadlayaan iyo muminiintii ahlu iimaanki ay la hadlayaan warna hal marna soo eega naqtabis min nuurikum nuurkiina aan wax ka dhambalanay oon ka qaadanay ama waxaan ku iskaga fiiranay siraadka la socda ileen marka nuurkaas marka maalinta ayada muuqda sida ay riwaayaadka iyo axaadiista caddeeyeen waa salaadii waa salaadii yabluqu alxilya min alcabdi addoonka meesha xataa maalinta qiyaama qurxinta laisu qurxina oo waxaa weyaan qofka jijima iyo wuxuu isku qurxi loo gelini intii aad aad gaaray muxuu ahaa weysada ayay mxuu aha ayaa loo gaarsiiyaa nuurku waa sidii oo kale taas inay tahayna way u badanta wallahu aclam xadiid todoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can ashcaf ibn abi shactha waxaa la wariyey raximah llah can abi wuxuu ka wariyey raximah llah n cumar wuxuu ka wariyey radia allahu canhu ardaa anahu cabdulahi bn cumar ra'aa wuxuu arkay aharan raad ayuu arkay anahu isaga ra'a wuxuu arkay aharan raad ayuu arkay faqala wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonka allow cabdullaahida oo magacaydma waa addoonka alle waa sifadii yaa cabdallah addoonka allow ina suurata arajuli ninka suuradiisa ama qofka suuradiisa wajhu wejigiisa weeyaan falaa tashin haku suura xumaynin ama falaa tashin ha ha suurad xumaynin suurataka suuradaada ha xumaynin oo ha foolxumaynin weyaan yani koley waxaa laga yaaba inuu ku arkay meeshuu aad yani u madoobaatay amaba dee mxuu aha wax ay saaran yihiin weyaan xadiis todoba boqol iyo todobaatanaad ibn cwn waxaa laga wariyey raximah llah qaala wuxuu yidhi ra'aa abudarda wuxuu arkay abudarda oo taqaaneen imra'atan haweeney ayuu arkay biwajha wajigeeda aharun raad uu yahay mila hafinati alcans thafinati annaga qofka markii uu intuu dhinac u fadhiisto amaba eh, qofka muxuua ah lugihiisa ay yacni wax ka soo baxaan aanan dhaawacan ahayn laakiin adag sifin ayaa la yihahda mararka qaar sifinti iyo thafinti waa isleedahay marka waa taxriifkii luqadda carbeed oo la taxriifinay taa laga yaabaa tusaale ahaan eh, meeshaan hadda lagu fadhiisto oo lowga ah amaba booqonkan yaroo meeshan yaroo kuusan markii aad looga fariista waxaa ka soo baxa wax adaga ka soo baxa adaygaas maxaa la yihahdaa sifin maxaa kaloo u taqaanaan jalaf jilif haye gaatir axsanta marka asmaadaas loo yaqaano haddii marka ay wejiga qofka ugu soo baxaan ka hor marka oo sifintaas ama gaatirtaas ama jalaftaas ay wejiga qofka ugu yeelaan oo qofka shaygu weji ugu yeelo wax mogta waliba haddii ay dumar tahayna kawasii daran mogta dumarka ilen waa quruxda iyo in la ilaaliyo ayaga asal ay u tahayba asal ay u tahay waman yunashau fi lxilyati soo rabbi ma dhihin subxana watacaala barbaarinteediiba waxaa lagu barbaarinaya qurxin dhagaha u dur kuul u xir faraati u geli waxa weeyaan jijimo u xir wamaa ilaa dalika cilaan u mari timihii u hagaaji hakada yani ayada baabkeedaba waa un in la qurxiyo haddii ilka ay ka qalloodaan u toosiyo muxuu ahaa u hagaaji iyadoo yar marka baabkeeda waa baab kale soo ma marka iyadii marka haddii ay jalfaxwi halkan ku yeelato ama ay ku yeelato sifin intaa la eg ama ay gaatir halkaa ku yeelato ma ogtahay wax badan baa ka halaabi sooma wax badan baa ka halaabi marka dee rag iyo dumar uma kala duuna marka dhankaasuu arkay abudarda haweeney saasuu arkay kow abudardana waa taqaanaano waa raggii saxaabada ugu xagga dadaalka diinta iyo ugu badnaa markii dambena ku aasnaa qurba qurba suura intuu ku aasan yahay abudarda ya sheekh jamiil waa dhowdahay meesh meel u dhow wey haye istanbul afkeeda ku aasanya qustantiniya nin ku asnaa sooma derbigeed ugu dhawa yidhi ya miiqaa boqolo sano kadib waa la furay qustantiniya raximah llah radia allahu canhu ardaa ninka abu darda la yidhaahdo nacam ayaa wuxuu arkay marka imra'atan haweeney biwajha wejigeeda aharun raad uu yahay milu hafinati alcanzi neefka ariga gaatirtiisa amaba shafkiisa ama lowgiisa muxuu ahaa oo kale ah sifin noocaas ay saaranta ayuu arkay waa haweeney fa qaala wuxuu yidhi low lam yakun haada arrinkan hadduusan ahayn biwejhika wejigaada ayaa kaana ku ahaaday khayr laku khayr badan wejigaada ina waxaan saarnayna ku roonada ayuu ku yidhi maxaa yeelay jawaabtu waxay noqonaysaa anu marayna yani maadaama aad dumar tahay guur aad u baahan tahay yacni qurucad u baahan tahay haddii aad xaas tahay waxaa weeyaan ninkaadii inaad qurudii quraxdaadii arka ayaad u baahan tahay gabdhahaad inay quruxdaadii mxuu ahay ku daydaan yani jawaani badan inaad wejigaada ay mxuu aha gaatirtaan saarnayn ayaa ku khayr badnaan lahayd saasuu ku yidhi yani waxaaran muusan dhihin laakiin in laga yara haboon yahay ayaa ishaaran intaasoo marka aahaara dhammaan oon soo marnay axaadiidma waa aahaar intaba waxay ishaarayaan wixii dee iska soo baxa oo qofka yacni isaga iskama reebi karo oo waxaa kala duwan harag iyo kala duwan laakiin wixii soo baxa oo muxuu aha cibaadada ku imaada in ay dhibi lahayn laakiin asal ahaan in loo qasto oo la raadiyo inay meesha ku jirin ayaa waxaa weeyaan khiyaarta ay shaarayaan raximahumlah ramatan waasica suurat lxujaraat hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi laa tarfacuu karha u qaadina aswaatakum cododkiina fowqa sawti nabiy nabiga codkiisa ha ka saramarinina codka aad ku hadlaysaan dhawaaqiina dhawaaqa nabiga ha ka saramarinina calayhi salaatu wasalaam xadiid todoba boqol iyo ko iyo todobaatanaad can naafic waxaa lag wari mowla cabdilaahi ibni cumar radia allahu tacala an ardah waraxima naafic can naafic ibni cumar miya waxaa weya naafic mawla cabdillaahi bni cumar baan u maleeyey can naafic waxaa laga wariyay ibni cumara raximah اllah can ibni abi muleyka cabdullahi bni abi muleyka qaala wuxuu yidhi raximah llah isna kaada waxay segeen alkhayiraani labada khayrka badnayd an yahlikaa inay halaagsamaan ay ku kada weyaan kaada waxay ku sigteen alkhayiraani labada akhyaarnimada badnaa an yahlikaa inay halaagsamaan labada khayrka badnaa inay halaagsamaan ay ku sigteen waa abubakr iyo cumar bakrin wa cumar radia allahu canhuma say u sigteen rafacaa waxay saramariyeen aswaatahuma codadkooda cinda anabiyi nabiga agtiisa sala allah alay slam xiina goortii qadima uu soo galay calayhi nabiga dushiisa rakbu bani tamiim ree bani tamiim safarkoodii ama safaraydoodii fa ashaara axaduhumaa midkood wuxuu ishaaray in la hormariyo oo odaynimo loo waraysto amaba waxsiinta lagu hormariyo bilaqrac ibnu xaabis ninka la yihahda akhii bani mushaajic ahaa wa ashaara aakharu kii kalena wuxuu ishaaray birajulin aakhara nin kale qaala naafic wuxuu yidhi laa axfadu ismahu magaciisa ma xifdisani faqaala abubakrin wuxuu yidhi cumar wuxuu ku yidhi maa aradta ma aadan doonin ilaa khilaafi inaad aniga uun khilaafto oo warka aan sheeg waraan ahayn aad sheegto unbaad muxuu wax kale ma aadan doonin saasuu ku yidhi abubakar qaala wuxuu yidhi maa aradtu khilaafak inaan ku khilaafa ma doonin abubakarow fartafaxat waxaa sare martay aswaatuhuma codadkoodii fii dalika arrinka isagaa fa anzl allahu alla weyne ayaa soo dejiyay caza wajala yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu allina birumeeyow laa tarfacuu ha saramarinina aswaatakum codadkiina fowqa sawti nabiy nabi codkiisa ha ka saramarinina walaa tajharuu lahu biqowli e, e, erayga iyo qowlkana kor ha ugu qaadina ka jahri bacdikum libacdin adinka war hebelow wasaasay wahaakada ka ilaaliya an taxbata inay dunta ama ay burburto oy hoobato acmaalukum lianlaa taxbat wa antum adinkaan laa tascuunaadan ogeyn adinkaan ogeyn waxaa laga yaha camalkiin dhan inuu marka halkaas ku halaagsamo ood ku baaba'a weyan hadda waxaa la mid ah marka rawdada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam la joogo oo qabrigiisa la ziyaarani iyo marka masjidka la joogo in la buuqa ayadna waa edabdaro weyaan sax ma ahan nafsa shay waa maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xayan wa meyitan xurmadii iyo sharaftii iyo codki in hoos loo dhiga in la ixtiraamo in la weyneeya marka litucaziruuhu wa tuwaqiruuhu asagaas ka labada iyagaa wa tusabixuu bukratan waa ilah baa iskale subxana watacala ayaddaas fiir sida loo kala qaybiyey nacam ayib xadiidka todoba boqol iyo nacam cafwan qaala ibnu zubayr wuxuu yihi abdullahi bn zubayr famaa kaana ma ahan cumaru cumar sayid cumar ma uusan ahayn yusma yusmicu mid maqashiya rasuula rasulka al sal slam bacda hadihi alaaya ayadan gadaasheed xataa yastafhimuu ilaa uu yihah maxaa tiri cumarow see tiri ilaa uu ka yidhaahdo walam yudkar walam yadkuru daalika walam yadkur muusan sheegin daalika arrinka asaga can abiihi abihi kama sheegin yacni abaabakrin abaabakr kama sheegin abiihi yani hooyadiis ayuu aabuu yahay cabdullahi bn zubayr aabihii hooyadii waxa waa taqaanaan asmaa bint abibakr weyaan marka waa aabihii un waxaa weeyaan watabactu millata aabaa'i ibraahiima waisxaaq ninkii ku ahaa nabi yuusuf soo ma lidaalika culimada markay baabul faraa'id la jooga waxay isku qabtaan jadka iyo awowga booska aabba miyuu taagan yahay oo wax alla wixii awowgu aabba qaadanay miyuu qaadani meesha uu shar lahaa miyuu shari ciddii uu muxuu ahaa reebi lahaa ama xijaabi lahaa oo dhihi adiga waxbaba qaadanaysidna wuu xijaabi mis waa maya marka qolyaha qabaan in aabbaha iyo awowga ay isku boos joogaan waxay deliishadaan ayadan qur-aanka ah adiladooday ka mid tahay watabactu milata aabaa'i ibraahima waisxaaq nebi yuusuf aabihii muxuu ahaa yuu ahaa waxaa weeyaan yuusuf ibn yacquub asna aabbahay wuxuu leey aabbayaalkay ibraahima wa isxaaq wa yacquub uu dabamarinaya marka aabbanimo ayaa halkaas marka ay muxuu ahaa waxaan kala jeedaa marka cabdillahi bn zubayr cabdillahi bn zubayr marka aabihiis waa zubayr ibnu cawaam laakiin dhanka hooyada hooyadii waxaa weya asmaa bint abibakr marka aabba halkaasaad marka waa jadigii jadigii weyaan marka arinka asaga marka inuu eh, saas sameeyey kamuusan sheegin awowgiis awowgiis marka codkiisa eh, siduu ahaan jiri kama sheekayn laakiin sayid cumar xilligaa wixii ka dambeeyey ayada markay soo deg kadib waxaa wey codkiisa aad buu gaabin jiray asal ahaan abubakar codkiisa maba maba dheeraan jirinba waa aad uu muxuu ahaa eh, yani aad muxuu ahaa kulul ma ahayn nin kulul ma ahayn nin aad u qabooban oo khayr badan oo aad iyo aad muxuu ahaa saxaabada kulli waada khayr badnaayeen laakiin aad iyo aad u degan ayuu ahaa aad u degan oo xishood badan ayuu ahaa radi taala anu arda aad ugu xishooda calayhi salaat slaam sayid cumar laakiin muxuu aha shadiid fi lxaq shadiid lays fi lbail bal fi lxaq xaqa nin aad iyo aad ugu muxuu aha adag oo xaqa in la garab istaago loo nusrayo aanan looga gaban xataa waad garanaysaan xilligii zaman xudaybiya nabigeena sala allahu alay uu yidhi halkan ayaan ka noqonaynaa meel labaatan kilomitr u jirta magaalada madiina maka u jirta ayagoo cumro xiran nabigana uu ballan qaada ina maka la geli doono oo lasoo cumraysan doono ya latadkhulunna almasjid alxaraam in shaa allahu aaminiina mucalliqiina ruusakum muqasiriin laa takhaafuun marka facalima maa lam taclamu fajcala min duunak fatan hakada marka maalinta ayada haydaa marka ay dadkii kulliga wadaa waa la wadaa muxuu ahay la kafaalay oo rag badan baa maalintaas ayada ah waxaa ka mid ah shuruud waxaa lala galay iyo ballamo aad u adag ballama lala galay waxaa ugu darnay nin alla ninkii gaal lahoo imaado oo islaamnimo soo doonto inta gaalada ka soo baxa soo islaamo oo nabiga u imaado calayhi salaa slaam in la celiyo oo gaalada loo celiyo nin muslima ah oo naftiisi iyo diintii la soo baxsaday in gaalada loo celiyo loo dhiibo loo gacangeliyo taas nabigeenna ayaa muxuu ahaa hortiis lagu qoray oona yidhi qor nin kasta oo muslima ah, oo gaalada u ridoobana oo gaalada noqdana in waxaa weeyaan aan la soo celinin oo gaalada ay muxuu ahaa ay hoosta gashtaan waxaa ugu darnayd marka nin saxaabada ka mid ah oo suhayl bni camar wiilkiisii jandal oo waxaa imaaday silsiladihii lagu xiray islaamnimo darteed loo cadaabay oo nafta laga qaaday oo ilaahay uu soo badbaadiyey oo muxuu aha silsiladihii jida ayaa kusoo isku soo dhex muslimiintii markaasaa suhayl wuxuu yidhi kan ayaan ka bilaabayaa heshiiska waa inaad kani celis markaasaa afkuu furtay war muslimiinay warma waxaad ii gacangelinaysaan gaalada ilahay iga soo badbaadiyey adinkoo maanta anin kusoo dhacdhacay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi suhayl waxaad yeli midkaan bas halkaan halkaan nin bas ah haka yaabinuu yidhi hooyada hay insaxa tacbiir ha ka yaabinuu yidhi ninkii waa la celiyey arrinta marka waxay noqotay rakafaar maanta haddii ragga qaar aysaa yeelaan ka warrama culimada qaar haddii ay waxa samayn lahaayeen <laughs> markiiba waxa weyaan waxaa loo jer laha kaarka ma taqaanaan oo la yidhaha kaarka riddada kaarkaasaa loo jer lahay sida dhabta ah xaqiiqa waad garanaysaa arrinteeda in qof muslim ah gaal loo gacangeliyo oo weliba cadaaban oo qof kasto gaalada aadan la yidhahdo adiga ahlan wasahlan ninka ka imaadana la yidhahdo qaato weliba kii islasila cadaabkiisa loo celiyo oo weliba caqdi galo iyo saxiix la galo heshiis xaalad adag marka sayd cumar markii waa booday abubakar u tagay markaasa wuxuu yidhi abubakarow alasna cala alxaq annaga soo dad xaq ku sugan ma nihin dad ku sugan soo ma wahum cala albaail ayagana dad baatil ku sugan oo gaalo ah soom soo ma oo ilaahay nacam markaasaa wuxuu yidhi haa uu yidhi markaasaa wuxuu yidhi falima na'hudu daniya fii diinina wax liidan oo aada u hooseeya oo yasan maxaan diinteenna u dhaafsanaynaa oon annaga maanta dhabar ku saaranaynaa oon gaaladan isuu dulaynaynaa markaasaa wuxuu yidhi cumarow waxaad yeeli isaga waa rasuulka alle muxamed waa rasuulka alle ilaahay baa soo diray ilaahayna garabkiisa kama bax wuunuu gargaarayaa ee diinta ku sugnow adiga untaada badbaadso cumar kuma qancin warkaasaga wuxuu tagay nabigeena alai slat slam waa shadiid fi lxaq markaasaa wuxuu hadalki ku yidhi nabi allow annaga soo xaq kuma sugin ha ayagana soo baatil falima nucti daniya fii diinina markaasaa wuxuu yidhi rasuulka allaan ah wuu ii gargaara garabkayga kama baxay saasuu ku yidhi marka calcumuum sayid cumar in xaq ku adag ayuu ahaa lidaalika wuxuu yidhi arrinta ayad ahayd wax inta naf oon u xuray inaad ilaahay un ii qabanin qiyaamo oo arrinta ayada aan lii cadaabin inta naf oon xureeyey iyo inta aan mxuu aha toobakeen la imaaday wax la koobi kara maca daalika weli cuqdadeedii waa igu taaganta ayuu dhihi jiray radi allahu taala arda arrinta ayadeed maalinta ayadahayd acmaal badan sameeyey marka mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuu meel yara gaaban wax ka eego oo uusan muxuu ahaa meel dheer wax ka eegin waxaan ka hadlayaa saxaabada kama hadlaya xaashaaka allahum bal annagaan ka hadlayaa iyo muxuu ahaa dadka diinta aadka u jecel nasriga diintana aad u rabo laakiin waxaa weeyaan aanan sunan sunnatullaahi fi lkown wasunat llahi fi lkhalq wasunat llahi fi nasri umam ummadda ilaahay jidka aad ugu gargaaro aanan eegeynin hadda waad garanaysaan sagaal boqol iyo konton sana falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caaman kun sano ayaad nabi nuux calayhi wacaalamihi salaatu wasalaam ayuu ummadda dhex fadhiyey quluu laa ilaha illa tuflixuu ula taagnaa markaas hala qabtaa oo qashin qubka lagu tuuraa sidii loo dilaa sida meydkii oo kale ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhammaantood hal mar ay wada amar u siiyo wada islaama oy wada islaamaan maxay ku tahay waa maya midda kale kuwaan edeb darrada ay ka badatay oo nabiga alle uu soo diray saan u geli in hal mar muxuu aha lagu diro ama dabayl la mariyo amaba cirka roob muxuu aha soo daadiyo ama ayaga dhan la qaado oo la dabarogo ilahay maxay ku subxana wa tacaala waa maya ama ogsoyinka laga joojiye hal mar maya maca dalik ilahay muusan yeelin sunna kowliya kowniya am xasibtum an tadkhulu janna walamaa yaأtikum maal اladiina khalw min qablikum masatm اlba'saaءu wاdaraau wazulziluu xataa yaquula rasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah ilahay ka yihahdaan ilaahay gargaarkiis intuu jira aaway ambiyadiiya dhawaaqi alaa ina nasr اllahi qariib xilligaas marka halkaa la gaaro nasriga al markaasu marka uu aada u soo dhowey marka waxaan kala jeedaa mararka qaar qofka inaad un khayr jacayl ay meel kaa tuurta hawiye ay kaa rid muxuu ahaa intaad meel un halkaas intaad fuusho meel daqal aad shuluq ka tiraado mushkilad waa marka qofku waa inuu eego nabi aadam ilaa nabi maxamed calayhim asalaatu wasalaam wixii ay soo mareen diintan inta lala soo maray diinta alle maanta sheikh la dilay amaba muslimiin la laayay amaba waxa weeyaan nin eh, muxuu ahaa jesjes eh, la imaaday ama nin taag roonaaday oo diinta ilaahay dadkii muxuu ahaa diin uma dhammaanayso ilahi subxana wa tacaala abadan weligeed marka adiga ha u qaadan haddii maanta aanan la guulaysanin oo maanta aanan meeshaan muxuu ahaa aanan eh, meel wax la saarin diintan waa dumaysa ha ka yaabin wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun wayaba allah ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun adig laakiin waxaa la rabaa khadka saarnaw bas tareenkan socda raac gargaarka biyad illah wajal adi tareenkan fastaqim kamaa umirt marka isticjaal inaad degdegsato oo tiada waan istijaalaya marka naftaydi aan gooynaya tusaale ahaan waxaan baailkana waan wada goynayaa iyo waa ku hareeraysanba istijaalka ka mit istijaalka ka mit marka jawaanib badanoo eh, runtii in aad loo darso u baahan ayaa jiro oo arrimaha ku saabsan naam ayib xadii todoba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad an anas malik radi allahu taala arda haadima rasul lah sal sl ana nabiya nabigeena sal slm iftaqada wuxuu waayey haabit bna qaysin saxaabigaas haabit bna qays ibn shamas waa khaiibu rasuuli illaahi sala allahu aleh waslem nabigeenna ninka khaiibkiisa afhayeenkiisa waa insaxa tacbiir oo afhayeenka nabigeena sala allahu aleh ali waslm ree ansaareed ayuu ahaa faqaala rajulun baa wuxuu ya rasul rasuulka allow ana aniga aniga ayaa aclamu laka kuu ogaana cilmahu cilmigiisa iyo ninkaas meesha aad maray isa ay wax ka yihiin anaa kuusoo ogaani haabitna waa ninka afayeenka nabigeena cala sla o markii gabayga ay noqoto markii ay wafdiga u imaado isagaa istaagi jiray oo marka muxuu hadli jiray radi allahu taala arda o fa rajul nin baa wuxuu ya rasul rsulka low ana aniga yaclamu laka kuusa ogaana cilmahu cilmigiisa faataa waa u yimid oo faawajadahu kadibna wuxuu la kulmay jaalisan isagoo fadhi fii beyti gurigiisa gurigiisu ka fadhiyaaba munakisan isagoo weliba raariciyey rasahu madaxiisa oo aad madaxa fororiyey fa qala ma shaanku horniya maxaa ku daaray qaala wuxuu yidhi sharun ay asaabanii sharun sharba ay asiibtay kaana wuxuu ahaa ay waxaan ahaa weeyaan kaana wuxuu ahaa kaana qofka inuu ka hadlayo kale yarfacu mid saramariyo sawta codkiisa oo kor u qaada fowqa sawti nebiy nabiga calayhi salaat salaam sawtkiisa ka kor ayuu kor u qaadi jira nabiga codkiisa dhawaaqiisa dhawaaq ka dheer ayuu la imaan jiray faqad xabita camaluhu yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnebiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun faqad xabita camaluhu camalkiisa wuu dumay wuu buray waxaa marka meeshaan u baahan raggii akhyaarta ahaayo xatrayn jiray raggii akhyaarta xatrayn jiray meeshaan aan wax yar istaagne caawa waxaa weeyaan waa leylatlkalaam inay taa laga yaaba wallahu aclam marka markii aad la soo gaara meesh meeshii la istaagi jira waa taqaanaa ya marxaban jad alxusayne marxaba marxaban jad alxusayne marxaba waxaa la banaynaa marka muxuu ah meeshii la banayn jira waa taqaana soo ma marka la banay waxaa loo banaynaa nabigeena ayaa soo gala calayhi salaatu wasalaam ayaa la dhihi soo ma intaas raggaas aad ujeedaan khayr jacayl unbay ka tahy kullu daalika ad arkaysaan nabi maxamed karaamayntiis iyo khayr jacayl iyo wanaag unbay ka tahy laakiin hadalkii waxaa taagan cabdullahi bn ibni mascuud radia allahu taala arda kam min muriidin lkhayri lam yusibu marka raggaasoo kuma dhici karto iyaga laftirkooda markay way dhawaaqayaan sooma hadduu nabiga soo galaa faradan wa taqdiirna calaa caqiidatihim nabigu soo galaa sooma aaminsana markuu nabiga soo galaa dhawaaqala dhawaaqa muxuu leegi ma taqaanaan marxaban jada alxusayne marxaba oo kor u qaadana la qaaday weliba kor baa loo sii qaaday waa taqaanaan marka marka ayada nabi maxamed saas buu dhawaaqi jiri waa may haddii ay xataa ay u raacna dhanka isaga ah taas laftikeedaba khatar keeni kartaba oo camalk inuu baro keeni kartaba insaxa tacbiir waa iska muxuu ahay khawaair wa wax aan eh, muxuu ahaa aan jasmina ma aha kow wuxuu yarfacu mid sara mariyo sawta codkiisa fowqa sawti nabi nabiga codkiisa alai sla slam ayuu ka saramarin jiray faqad xabita camalu camalkiisa uu buray wa huwa isagana min ahli naar weeyaan fa ata arajulu ninkii ayuu yimid fa ahbarahu uu sheegay anahu faata wuu yimid arajulu ninku u yimid fa ahbarahu u sheegay hu nabiga ayuu sheegay anahu isaga qaala inuu yidhi kada wakada ninka haabit ibna shamaas ibn qays mqaysmuxuu aha eh, ah ninka lihi jiray haabit ibn qays ibnu shamaas inuu saa yidhi ayuu u sheegay nabigeena sal fa qaala muusa wuxuu yidhi ibnu anas ayaa wuxuu yidhi farajaca wuu la laabtay almarata markan alakhiirata ee dambe bibishaaratin cadiimatin bishaara weyn ayuu la laabtay marka hore moogtahay warki ayaad soo ogaana iyo xaaladiisa markii dambe bishaaro weyn ayaad la laabtay fa wuxuu yidhi idhab ilayhi ninkaas muxuu ahaa qays haabit ibnu qays ibnu shamaas u laabo idhab ilayhi u laabo faqul la waxau ku tiraa inaka adiga lasta ma tihid min ahli naar ma tihid walaakin warka lagu laabay min ahli janna ahli janna ayaa ta weyaan bishaarada arka nicmadaas ilahay usiiy subxana wa tacala allahuma ajcalna min haula allahuma ajcalna min haula allahuma ajcalna min haula qowluhu tacala qowlka low yidhi ina aladiina kuwii yunaaduunaka ku dhawaaqayaan min waraai alxujuraat qolalka gadaashooda maxamedow ah, laho dhawaaqi waa reer baadiyahay u badnayn kuwa iyaga dhawaqayaan akaruhum badankooda nabi allow laa yaclamuun akaruhum laa yacqiluun intooda badan caqli badan ma laha ayuu rabbigan yidhi subxaana wa tacaala inaad nabigeen iska masaamax alayh sala slam uusan muxuuha isku dhibin ayaa loo sheegaya xadiis todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can bara bni cazib xaal radi allahu ta arda fi qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi ina aladiina kuwii yunaaduuna kaaga dhawaaqayaan min waraai alxujuraat qoolka dushooda kaaga dhawaaqayaan adoo muxuu ahaa ka fog dhawaaqayaan oo maxamed ow ku hayaan agarahum badankooda laa yacqiluuna caqli malahan lahan ayuu rabbigan yihi subxana watacala qaala wuxuu yihi faqaama rajulu nin baa istaagay waa kuwa reer mid ka mid a ah. fa qaala wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow ina xamdii aniga mahadayda oon ku mahadiyo amaba ammaantayda aan ku ammaano zaynun waa qurux iyo sharaf iyo wanaag hadii aniga aan ku amaano waa sharaf iyo zayn iyo qurux waina dami haddii aan kucaayana iyo caydaydana shaynan waa ceeb aan haba yaraatay kasoo kaca lahayn saas ayuu ku yidhi yani waxaa laga yaaba ninka dhawaaqa inuu yahay ninka dhawaaqa inuu yahay laga yaabaa oo muxameda ku hay waa reer baadiyihii ya alcarabu ashaddu kufran wa nifaaqan waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzla allahu calaa rasuulih yani xuduudda ilaahay uu kusoo nabigiisa inay aqoonin ayaga ayaa ugu dhowaan badan weyaan masaajidii iyo goobihii waxbarashada iyo xalaqaadka cilmiga iyo meeshii tafsiirka lagu barnay iyo axaadiista iyo fiqiga iyo siirada nabigeen lagu barnay waa ka fog yihiin duurka geelaas iyo arigaas iyo adduunkaas ay la maqan yihiin weyaan fa qaala nabiyu nabigeen lidalika nabi laga soo saaray reerbaadiye ma maqasheen ya weligiin ma maqasheenin mxuu aha nabi oo geeljir ahaa oo baadiye mxuu ahaa baadiya laga soo saaray miyaad maqasheen haba sheeginba ya aayad qur-aankeeda maxaa ya ayadda qur-aankeed keena ya culmaan maba la dhaqaaqa iyadoo ayaddaa la in nabi kasta laga soo saaray muxuu ahaa qaryo iyo magaalo laga soo saaray adinka waxaan inka sugayaa ayadda qur-aanku in ilaahay subxaana watacala nabi kasta uu soo saaray magaalo laga soo saari jiray ya wamaa arsalna min qablika fii qaryatin min nadiir aayad kale wain min qaryatin ilaa wain min ummatin aytaas cafwan ilaa khalaa fiiha nadiir haye mhm ayadaas qur-aanka ah haidinku taagnaato insaxa tacbiir marka habeen dambe waajib idin yeela dhammaantiin cidda maqlaysa o dhan ay u marka waa ayad qur oo macruuf ah oo cad weliba sariix ku ah arrinta marka insha allahu tacala habeen dambe ayaa laydinka suga biidn illahi cza wajal waay haddii intaan darsiga wadno ilahay qof uu kusoo ridana waa maqbuul waaya ninkaas marka wuxuu yiri ani haddii aan haddaan ku caayo ammaantaydana waa sharaf caydaydana waa dhulkujiid saas ayuu yidhi fa qaala nebigu wuxuu yih sal sl nabigeena daaka kaa isaga ah allah weyaan daaka kaa isaga ah oo haddii aad ku ammaanana ay sharaf iyo qurux tahay haddii aad ku caayana ay ceeb iyo dulli ay tahay waa allah subxaana wa tacaala bini aadan sheegadiis iyo waxbuu kaa sheegay iyo waxaaba yaraatay ay kuu kordhini ama ay kaa yarayn lama arko walow ijtamacuu walow ijtamacu ayaa ku taagan weyaan nabigeena calahi slat slaam waxaa lagu yidhi saaxir calayhi salat slaam waxaa lagu yidhi majnuun mid waalan baad yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka la majnuun midkan qur-aanka lagu soo dejiyow mid waalan ayaad nin waalan ayaad qof waalan beriya muxuu ahaa waxay culimada ka sheekaynayeen nin berigii shuuciyadda ay ka tabargashay eh, soomaaliya oo xisbigii hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed la dhihi jiray aada adduunka si fiican u shabsanay ayaa waxaa dhacday rag culimo ahaa la jindiyey oo ayaga laftirkooda kacaanka eh, cilmigii way la yaqaanaan laakiin shahwadii moogta meel walbana saas qol walba lagu arki urur kastaa lagu arki waxaa lagu arka ragga xatreeyo waxaa lagu arka wahaabiyada sheegto waxaa lagu arka kuwan dhexda xiran nooc walbaa lagu arki wax walba de un muxuu ahaa un la shaqaalaysto oo waxaa weeyaan eh, dowladdii u unsacabatumo lagama waayo adduunka macruuf waa iyo masaalidiisa dowlad kalena dhanka malana wuxuu ka rabaa jeebkiisa calooshiisbu wax u rabaa raggii marka nin marka aftahan aho balaah ayaa marka fikraddii xanta wadaagga qaatay diintana waa soo yaromarina oo xoogaho saas ayuu xoogaho soo yaromarinaya masaajid isagoo ka taagan aftahanna ah aad muxuu ahay ugu sii dayni baash oo dadkii rigaystay ayaa wadaad xamaasaysanoo diinta ilahi uqiiraysan kulliga waxa umaynaa shan iyo tobanka la dili jiray wuxuu ma aqaane sagaal may shan shan ahay rag la dili jiray berigi sagaal ahay aan filaya raggii la dili jiray iyo mid ma aqaane middan xamaasaysan ilaahay u naxariiste ayaa istaaga wuxuu yidhi munaafiqaa tahay oo kan kalaa tahay oo waxaa weeyaan diinta ilaah ad been ka sheegaysaa oo hanti wadaag wax jira ma ahanoo rag iyo dumar muxuu ahaa eh, dhaxal kuma sino oo kada oo kitaabka yacni intii uun khayr ahayd oo la sheegi karay ayuu dhawaajiyey markaasaa markuu ka dhawaajiya wuxuu yidhi markuu dhameey iska sugin aad u deganna waa ahay oo aad u caqli badan markaasuu yidhi akhwaanow miskiinkan waxaa waye madaxa loogu jiraa faatixada iskugu soo dardara miskiinkan madaxa loogu jirae eh, faatixada iskugu soo dardara markaasaa wadaadkii bismi illah ilahu caaf ilahu caafimad waa ninkii dhanoo sheekha ahaa oo baatilka radina ahaa faatixada markaas kadibna dadkana dee aad baa mogta loo xamaasaysanaayo oo salliga nabigeena calayi slat slaam iyo xatrada iyo baabkaasna aad baa loo jeclay markii dadkii aad arkay in aad xoogaho dhaawac soo yargaaray habay yihahda ninkii muxuu ahaa waa maogtahay eh, eh, habay yidhaahda ninkan waa waalanya amaba hadhaha oo dhan ha kaga reeya laakiin haddana ragga qaar way baraarugayaan moogta si baraarugin aad u baabi'iya markaasu wuxuu ka bilaabay rabbi salli cala alxabiibi muxamed wacala alaali man hum lkuramaau hal maraa marka masjid dhan uu rogmay masjid dhan ayuu rogmay marka waxaan kala jeedaa haddii qofka xitaa isagoo xaq wata la yidhaha waa nin kala carari soo ma nabigeena calayhi salaam markii ay soo galaan dadka ka imaada baadiyaha iyo meelaha tuulooyinka iyo xajka u imaada gaalada ah ilan waxajin gaalada shirkun bay ku dhex wadeen mooyane markay imaadaan waxaa la jiray nin baa naga waashay oo geed nooga xiran waxaad yeelaysaan iska ilaaliya yuusan ifidnayn saasay dhihi jireen marka alcumuum wax walba marka la jiray qofka marka cayda ayada ay wax ka tarayso cayda wax taraysa oo qofka wax ka dhibaysa cafwan waa ilaha subxana watacala qofkii ku caasiyey oo ilahay u caayay subxana watacaala qofka ammaanana waa qofki ilaahay subxana watacala u ammaanay oo wanaaggii uu faray la imaaday xumaanta uu ka reebtana ka reebtoomay laakiin bini aadan hadduu ama ku ammaano ama uu ku caayo wax ay ku kordhini haba yaraata lama arko nafci kuma kordhinayso waxbana kaama nuqsaaminaysa adiga laakiin meeshaad ku socoto noqoto tii runta ahayd ood ilaahay rabi wa tacaala rasuulkiisa inuu rabay calayhi salaatu wasalaam nacam ayib qowluhu tacala qowlka alu yir waclam waxaad ogaataan ana fiikum dhexdiin inuu ahday rasul rasulka al inu ahda ogaado weeyaan dhexdiin inuu rasuulka alle ogaado xadiid todoba boqol iyo afar iyo todobaatanaad can abi nadrat waxaa laga wariyey raximahullah qala wuxu yhi abu nadra qarabuu saciid alkhudri sacd bni sinaan waa taqaanaa saxaabiga jaliilka ah oo mukhtiriinta ka mid ahaa muktiriinta ka mid ahaa ayaa wuxuu ahriyay qowlka alle subxaana watacaala waclam waxaad ogaataan low yuiicukum hadduu idinka yeelo fii kaiirin in badanoo min amri arrinka ka mid a ah, lacanidtum waad dhibaatoon lahaydeen waxaad ogaataan meel duur ma nabi maxamed inla jooga calayhi salaat slaam haddii marka wax badan ood rabtaan aad muxuu idinka yeeli lahaa ood muxuu idinku raaci lahaa waad dhiboon lahaydeen walaakina allah xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra walfusuuq walcisyaan ulaaika hum raashiduun fadla min allah wanicma allah yaftax calayk allah yaftax calayk ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli اlquraa bas ilaahay subxana wa tacaala maba soo dirin rasuul ilaa waa rag naag weligeed rasuul lagama dhigin taana qabsada ku darsada kow tan kalena min ahli اlqura allah yaftax calayk jazaak allah khayr sheekh xuseen caw haddii aan hayn lahayn hadiyad waa lagu siin lahaa lakin de ma fish ducada yaa sheekh faatixa iskugu darasna jazaahu allahu khayran jazaahu allahu khayran ficlan waa waxyaabaha mamaakhidday ka mid ta cilmiga yacni qofka inuu hal mar yani kaa dhaco tusaale ahaan nabi baadiye lagama soo saarin ay kaa dhacdo inay kaa dhacdo naag weligeed nabi lagama dhigin ay kaa dhacdo oy meel kaa saaranto ayad qur-aanna lagugu muxuu aha musmaar weliba oo ayadda qur-aanka muxuu jeebka lagu geliy waa cilmi aad u badan aad u weyn weliba weyaan marka cilmiga macaaqidiisay ka mid tahay meelaha iyo guntimaha aan sheegi jirnay ka mid tahay qofka in qawaacid noocaas iyo macaaqid iyo isku xirxirto oo cilmiga dadka fahmi badni xataa lagu kala waxaa weyaan meelaha laga toogto imtixaanaad soomaalika fasalada la joog imtixaanaadka markii hadda la gala imtixaanka oo mxuu ah, amaba hala gala mid diini ah, ama mid maadi hala gale ilmaha wax loo meeriyo oo damiinada aan ku sheegna annaga ayaa mararka qaar number one galan maxaa waxay yaqaan meelaha wax laga toogto kii wax u marinayey oo wax u dhigaayey way ka hormaraan ma ahane kuma soo dhowaanay maxay ninkan tactic u yaqaana soomaalika nin aad u xoog badan iyo nin muxuu ah jalaf oo iska taxbaan ah oo aad waxba weyn aan haynin oo inta ay lagdiin isu qabsadaan markay kambuuran koor laga soo tuuro oo madaxa dhulka loo dhigay soomaalika xataa kuwan resling hadda sameey iyo kuwan lagdinta iyo ah, tan casriga waa la mid marka taagtigaasaa laisku dhaafay cilmiga laftirkiisa wuxuu leeyahy taagtig iyo waxaa weeya macaaqid iyo meelo laga guntay sheekh cusaymi xafidahu llah sheekh annaga ayaa aad jaanibkaas uga hadla macaaqid alcilmi aad buu uga hadla in cilmiga dhanba meelo uu ka furma sonkorta hadda waxaan ku matili jirna waa taqaana ku matili jirnay sonkorta jawaanadeeda xerag baa lagu talaa sooma talmadaasi duntaas yar dad baa intay saa dhahaana firrag hal mar ay ka siinayaan qaarna waxa ilkahay la aadayaanoo maqas ay u raadinayaanoo cirbada ay u raadinayaan oo waxay u raadinayaan muxuu ahaa sakiino warku rafadayaan soo ma arkin qaar inta ayar saa dhahaan firrag hal mar jawaankii boqol kiilo ah afkiis waa kala furan cilmigana saasoo kale waa dad baa marka ilaah subxana watacala u yasira macaaqidaas macaaqida asbaabta lagu helo waxaa ugu muhiimsan taqwa allah caza wajal ilaha in laga baqaa ka mid ah in qofka dhab waxaan aad ay ka yihiin in aad muxuu aha ku camal fal qofkii iyo wamaa ilaa dalika qowluhu tacaala qowlka alla u yidhi ayuu halkan eh, u baab yahay ama aan ka bilaabaynaa waclamu waxaad ogaataan ana fiikum dhexdiina inuu cafwan ah, eh, tirmidi ayaa soo saaray xadiik waa saxiix qowluhu tacala qowlka alla u yidhi wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay yaa ayuha nnaas inaa khalaqnaakum min dakarin unha wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban shacbiyaala iyo waqabaa'ila qabiilooyin litacarafu inaad isgarataan laa litafaakharuu walaa litaqataluu xadiid todoba boqol iyo shan iyo todobaatanaad waxbaa ka dhinamya kii hore sax weyaan cafwan qowluhu tacala qowlka allo yihi aclamu waxaad ogaataan anna fiikum gudihiin inuu ahaaday rasuul rasuulka alle xadiid todoba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi nadrat waxaa lawi raximahullah qal wuxu yihi qara abu saciid alkhudri ayaa wuxuu akhriyey waaclamu waxaad ogaataan anna fiikum gudihiin inuu ahaaday rasuul rasuulka alle loo yutiicukum hadduu idinka ateeca fi kaiirin in badan oo min alamri oo idinka yeela lacanidtum waad dhiboon lahaydeen qaala wuxuu yidhi abuu saciid haada kanayto haada kanaytu nabiyukum waa nabigiina sala allahu alay slam yuuxaa ileyhi waa la waxyooda wa khiyaaru aimatikum imamyaalkiina akhyaartoodii wa khiyaaru aimatikum soo ma idin qoran wa khiyaaru aimatikum imaamyaalkiina ya wa khiyaaru aimatikum imaamyaalkiina akhyaartoodiina waa kuwan low aطaacahum hadduu aiici lahaa khiyaaru aimatikum waa abubakr iyo cumar iyo cumaan raggaas ula jeeda raggaas saxaabadaha ula jeeda kow low nabiga warkooda yeelaa fi kaiirin badan min amri lacanitu way dhiboon lahaayeen dhibaa la kulmi lahaa fa kayfa ka warama bikum adinka alyowma maanta haddii aad raggiina madaxda aad wax walbun ka yeeshaan aad idinku raacaan adinka adinkoon aimada khyaarta ahayn dad iska caadi ah wax alle waxaad sheegtaan haddii laydinku raaca soo dhib aad weyn maad kulanteen weeyaan tirmidi ayaa soo saaray isnaad saxiixulisnaad qowluu tacala qowlka al yir wajacalnaakum waxaa idinka yeelna shucuuban wa qabaa'ila qabiilooyin litacarafu inaas garataan xadiis todoba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can ibni cabas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma wajacalnaakum waxaa wa qabaa'ila qabiilooyin qaal wuxuu yidhi shucuubu shucuubta alqabaa'ilu alcidaam waa qabiilada aadka u weyn ayaa shucuub loo yaqaana walqabaa'ilu qabaaishana albutuunu waa jilibyaha weeyaan soomaali oo kale waxaa weyan waa qabiil jilibyaha marka muxuu aha fulaan fulan fulaan kuwaana waa jilibyaha weeyaan butuunta nacam xadiis todoba lixiy todobaatanaad ibn cumar waxa lg radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sal slm khaaba wuu khudbeeyey annaas ayuu u khudbeeyey yowma fatxi makata maalinta maka uu furtay ayuu u khudbeeyey faqala wuxuu yidhi ya ayuhanas wardadow ina allaha alla weyne qad adhaba cankum wuxuu idinka tagsiiyey ood meesha ka qaaday kana laalay ayadoo noqosho lahayn cubiyata aljaahiliyati jaahiliyadda kibirkeedii iyo santaageedii iyo waxaa weeyaan isla weyninkeeda ayuu meesha ka bixiyey iyo wa tacaadumaha isku saremarinteed isku weynaynteedii biaabaahi aabbayaalkeed annaga oo ree hebel annaga oo ree hebel annaga oo muxuu ah ku joogna muxuu ah halka ilaahay meeshuu ka saaray subxaana wa tacaala fannaasu dadka rajulaan waa laba nin bes wixii maalintaa ka dambeey dadka waa laba qaybood mid saddexaad lama arko weyaan rajulan waa qof nin ama qof barun baari ah taqiyun allana ka baqa kariimun karaamo badan cala allah alla weyn agtiisa ilahay agtiisa manzilo weyn iyo karaamo badan agta alla agtiisa ka jooga waa baari waa taqi ilaah agtii marka manzilo iyo karaamo weyn ayuu ka joogaa weyaan kaas waa mid kan labaadna waa faajirun mid faajira dembiila shaqiyun dhurdarsaday hayinun daciif ah oo macno aanan ka lahayn can allah alla weyne agtiisa oo alagtiis waxba aan ka joodin waa tii nabigan uu caddayn jiray sala allahu alayh waali wasalam yacnii midkan oo mil ardi ayaa khayru min min hada kan oo kun kumanaan iyo boqol mxuuha kumanaan kun iyo boqolaal kun iyo malaayiinna ama adduunka oo dhanba muggiisa ayaa ka khayrba mxuu ahaa midkan ayaa kumanaankaas ka khayr badan weyan mid saxaabiho la yasaayey oo la liidaayey ayuu nabigeena saas leh sala allahu calayhi waali wasalam iyo mid la saramarinayo muxuu ahaa haddii aad imaado waa loo guuriya haddii aad mxuu ahaa hadla waa la dhegaystaa haddii aad hakada waa la qiimeeyaa wuxuu yidhi marka kan oo adduunka muggiisa iyo midkan miskiinka kan miskiinka ayaa alla kaska qayn badan watiyu nabig sal allahu alay wasalam marka idan kan labaad marka waa faajirun mid dembiile shaqiyun dhur darsaday hayinun tabar ama qiimo aanan kalayn cala allah alweyn agtiisa wanaas dadkan banu aadam ibn aadan ayay mxuu ka yimaadeen wanaas dadkana banu aadam nabi aadam ilmihiisa way wiilashiisi iyo gabdhihiisi wakhalaqa allahu aadama aadamna aadamna alla wuxuu ka uumay min turaabin cara ka uumay qaala allahu alla weyne wuxuu yidhi ya ayuhanaas wardadow ina annaga khalaqnakum ka uunay min dakarin dhadig eh, lab cafwan min dakarin lab iyo wa untaa wajcalnaakum waxaan idin ka yeelnay shucuuban shacbiyaali wa qabaa'ila qabiilooyin litacaarafuu inaas barataan ayaan u yeelnay ina akramakum kan idinkugu karaan badan cind allah alweyne agti atqaakum kan idinkugu cabsida badan weyaan ina allaha alweyne caliimun mid cilmi badan khabiirun waxaa weya baatinka arrinka ogsoon weeyaan tirmid ayaa soo saar waana saxiix xadiidka suuratu qaaf hada maxalu bayaaniha wayn qowluhu tacala qowlka allu yihi maa yalfidu ma dhawaaqi min qowlin qowl kuma dhawaaq qofka ilaa hadduu ku dhawaaqa laday agtiis waxaadi raqiibun catiid malagaas iyo mala'igta ayaa agtaagan oo markiiba wafsiiraysa qoraalka weyaan xadiidka todoba boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala canhuma fii qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid qaal wuxuu yidhi yaa ghulaamu wiilow asrij ilfarasa faraska kooraha ii saar oo dharki muxuu ahaa eh, hubkii lagu fuulaayey ayay kuraastiisii saar weeyaan biluqati alcasri asqi maaan biyo waraabi isqi maaan biyo waraabi ama biyo e waraabi laa yuktaba lama qora ila alkhayru khayrka iyo washaru sharta mooyane lama qoro cabdillahi bin cabaas marka xaakim fi musadraki ayuu kusoo saaray adiya almaqdisi fi alxadiid almukhtar ayuu kusoo saaray isnaadkiisama saxiix weeyaan marka wuxuu qabaa ninka la yihahdo cabdillahi bin cabaas radia taala ardah maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxay u taagan qorayaan waa wixii khayr iyo wanaag iyo alla kabaqitaan iyo darajo lagu saramarina iyo wii xumaan iyo dembi iyo macsiyo iyo gaalnimo iyo xan iyo xumaan dhankaas labada ubaa la qoray ayuu qabaa radi taala arda lakiin salafkii rag badan oo ka mid ah, iska dhaaf inay wax kale ay xisaabiyaane markii sakaraatulmowtkii ay ku jireen taahaas daas ayada ah, ayaa lagu baraarujiy waa laqoraa lagu yidhi markaasuu ka istaagay waa sakaraatulmowtkii marka saasay isu ilaalin jireen oo xataa shar ama ha noqda mararka laga yaba waxaad khayr umalayn inu shar noqdo waxaad khayr umalayni inuu shar noqdaa laga yaabaa mararka qaar waxaad shar umalayn inuu khayr noqdaa laga yaabaa marka qofka wax aad hubin inaadba ku hadlina haboon weliga adiga dikrigaaga alle halkaa iska wada subxaan allah alxamdulilah walaa ila allah yani iyo khayr far man kaana yuminu biاllaahi walyowmi اlaakhiri ballegeysta falyaqul khayra aw liyasmut laakiin mararka qaar in laiska yara muxuu ahaa oo waxaa weeyaan mararka qaar eh, khayr eh, muxuu warar iska caadiyaho yara bashaare laisu sheego dhib weyn ma lahan inkasta waa bashir muminiin ay meesha ku jirto oo haddii marba aad khayr qofka muminka ubishaaraynaysa waaba khayr sooma mumin aad ubishaaraynaysaa iyada diilaad ufuraysaa nin xanuunsana u tagtay tusaalahaan inaad ilahay cumrigiisa dheerayn dono insha allahu tacala oo caafimaadi doono asagoo nin dhimana waa ujeeto aad maxaa kada inaad ilahay khayr siin doono inaad janno siin doono waa hadal yani laftarkiisa mararka qaar qofka inaad farax geliso ayaaba khayr noqona marka khayrka laftarkiisa ogaansho u baahan yahay sharta lafteeda ogaasha u baahanaysaa laakiin mararka qaar in tafasuc la sameeyo oo la yara kaftamo oo la yara baratamo oo mararka qaar muxuu ahaa dhib weyn ma laha nabigeena sal slm umna umlmin caisha radi llh an ardaha wayla baratami jir laba jeer waad garanaysaan marna ay ka hormartay marna uu ka hormaray tilka bitilka ay ka dhacday waad garanaysaan xitaa mar ay xabashidii iyo dadkii muxuu ahaa warmaha ku ciyaaray ay ku ciyaareen masjidka nabigeena ala sl gudihiisa iyadoo yowma ciid la jooga waa tii ay caaisha intuu nabigeena soo istaaga ala sl slam kamaa fi saxiix halka intaa istaagta dibna daawanaysa eegeysa nabigan uu taagnay alai slat slam ilaa ayada ay markaa ma dhamayso ma ka bogto maya markaasay leeda bal eega gabar yar oo muxuu ahaa qiyaasa gabar yar oo da'yar oo ciyaar aad u qurux badanna socota intay u dul qaadan karto ciyaar adi maanta anug hadii soo wado tira ciyaartan daawo anagoo kula taagnala ka warraba yani ilaa un adiga aad ka socda ama meesha muxuu ahaa lagu kala tago waa taagnaan culig soo saasoo kale nabigeena abci wanaagiisa wa inaka la calaa khuluqin cadiim ya khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli marka saasuu nabigen utaagan ala sl mararka qaar marka in saas waa kaftami jir nabigeena ala sl slam mararka qaar kaftanka ayuu tuuran jiray oo saxaabada nabigeena eh, maruu muxuu ahaa la kaftama iyo haakada waa jiri jirta arintayda mararka qaar marka wax dhib aho weyn ma lahan laakiin asal ahaan waxa la qoraa inay sharta iyo khayrka yihiin ayuu cadayna ninka la yihahdo abdullahi bn cabaas radia allahu tacala canhu arda waayah qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wa min alleyli habeenka fasabixu alla u tasbiixsa iyo wa adbaara sujuudi sujuudda duburjinanteeda marka tafsiirkeeda waa noo iman doona insha allahu tacaala waa noo iman doonaa weyaan xadiid todoba boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can ibni cabas cali radi allahu ta anuma qaal wuxuu yidhi amarahu alla wuxuu faray an yusabixa inuu muxuu ahaa tasbiixda subxaan allah u la yimaado fii adbaari salawaati salaadaha duburkooda iyo gadaashooda kulliha dhammaanteed weyaan yacni qowlahu wa adbaara sujuudi sujuudda muxuu aha gadaasheed saas ayaa la faray waaba imaad la imaadnaa oo subxaan allah iyadaa laga bilaaba marka astafurla astafurlah kadib maxaa ka dambeeya subxaan allahi soddon iyo saddex jeer alxamdulilah soddon iyo saddex jeer allah akbar wahaakada nacam suurat daariyaat hada maxalu bayaaniha weeyaan qowluhu tacala qowlka aluu yihi wadaariyaata dawan tafsiirkada ayaa halkaan ka gelinaa xadiid toddoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can abi tufayl waxaa laga weri raximahullah qala wuxu yhi abu tufayl ra-aytu waxaan arkay amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda ayaan arkay caliya bna abi aalib ayaan arkay radia allahu taala anu ardah sayd cali ayaan arkay qaama isagoo istaaga calmimbari isagoo mimbarku taagan waa xilligii khilaafada u hayay radia taala an arda faqala wuxu yihi oo su-aal qabla an laa tas'aluunii intaada i weydiinin ka hore intaadan waqti aad i aadan weynin ka hore qabla an laa tas'aluunii xilli aad i inta aadan xilli aad i weydiisaan ood inta aanan la gaarin ka hor i weydiiya weyaan isaluunii aw saluunii i qabla an laa tas'aluunii xilli aadan wax iweydiin karin intaana la gaarin ka hor iweydiiyo o walan tasaluu mana weydiin doontaan bacdii gadaashay mili anoo kale oo cilmiga aan haya maanta cid iga dambaysoo hayso inaad helina laga yaaba ama ma helaysaan weyaan o qaala wuxuu yidhi faqaama kadib waxaa istaagay ibnu alkawa ninka ibnu kawa loo yaqaan ayaa istaagay faqala wuxu yidhi ya amiira almuminiin muminiinta madaxoodiiyow ma ma wadaariyaata darwan wadaariyaata darwan maxaa loola jeedaa ifasir qaala wuxuu yidhi alriyaax waa dabaylaha dabaylaha weeyaan qaala wuxuu yidhi fama falxaamilaatu wiqran falxaamilaatu wiqranna waxaa weeyaan maxay ta qaala wuxuu yidhi alsaxaab waa daruuraha roobka iyo muxuu ahaa qaado weeyaan qaala wuxuu yidhi faljaariyaati yusran faljaariyaati yusranna maxay ahayd qaala wuxuu yidhi assufnu waa muxuu ahaa doomaha iyo maraakibta culayska Eh, si sahlan u qaada oo iyagoo aad culus wada haddana tartiib badii iska dul socda weyaan qaala wuxuu yidhi fama falmuqasimaati amran muqasimaati amran maxaa loola jeeda qala wuxu yidhi almalaaika waa malaaigta amarka alla qaybiso waxyiga noqoyaa iyo awaamirtka noqotayaaba qaala wuxuu yidhi faman aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daal bawaar faman waa kuma aladiina kuwii badaluu badeleen nicmat allahi nicmada kufran gaalnimo ku bedeleen waa oo aalu dejiyeen qowmahum qoladooda daar bawaari daar halaag dejiyey waa kuwa kuwa iyaga jahanamo weliba jahanamo dejiyey qaala wuxuu yidhi munaafiqu qurayshin quraysh munaafiqiinteedii wa quraysh munaafiqiinteedii kuwaas weeyaan abujahl iyo tiimkii raacsanaa iyo wixii ka dambeeyba weyaan qaala dahabi wuxuu yidhi saxiix weyaan alxakim fi musdaraki ayuu kusoo saaray suurat anajm hada maxalu bayaanihi weyaan qowluhu tacala qowlka alluu yidhi aladiina kuwii yajtanibuuna ka fogaanayaan kaba'ir alismi ismiga tiisa weyn ama dembiga kiisa weyn ka awaxisha xadiid todoba boqol iyo sideetanaad can mascuud wa radi allahu taala arda qala wuxu abdullah bn mascuud fii qowlihi caza wajal ila alamama markuu ka hadlaayay dembiyada yaryar qaala wuxuu yidhi zina alcaynayn annadaru indhaha zinadooda waa inay wax xumaan ood ilaahay xaaraan yeela ay eegaan raggii dumarba waxay noqdaan wa zina alshafatayn labada furuurood ama labada bishimood zinadooda altaqbiilu waa dhunkasho oo wax ilahay u samaynayn la dhunkado raggii dumarba wa zina albatshu waa wax ilahay u xarimay oo la qabta raggii dumarba wa zina rajayn labada lugood muxuu zinadu almashu waa xumaan oo loo socda raggii dumarba wayusadiqu wayusadiq waxaa u rumeeya dalika arrinka asaga oo yukadibuhu beenteeyo alfarju farjiga marka isagaa beenteeya ama rumeeya zinadii fain taqadama hadduu tallaabo qaada marka bifarji farjigiis uu la dhaqaaqo ood xumaantii indhaha lagu eegay oo dhegta lagu maqlay oo gacanta lagu qabtay oo lugtu looga socday uu muxuu meeshii la aado raggi dumar wuuu noqdaba kaana zaaniyan markaasu zinalow run ah noqdaa weyaan kaas marka waa zina yar laakiin tan waa tii weyneyd wailaa haddii uusan farjigaa la dhaqaaqin ood la tallaabaqaadin ood meesha la aadin xumayd xaaraanta uusan la aadin fa huwa lamamu waa dembiga yar waa saqaairta ayuu kala joodaa nacam qaala dahabi wuxuu ila shartihima xaakim fi musdarki ayuu kusoo saar weyaan suuratu raxmaan hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alluu yidhi fabiayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan nicmoodhinka alle teedeebaad beninaysaan nicmooyinka alla oon la koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha tan aad beeninaysaan ood leediin ilahay nooma garin waate nacam qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan xadiid todoba boqol iyo ko sideetanaad can jaabir cabdillah radi allahu taala arda qala wuxu jaabir kharaja rasulla nabiga alla ayaa soo baxay alaa saxbii ubu ku soo baxay faqara'a calayhim wuxuu ku akhriy suurat araxmaan alraxmaanu callama alqur'aan ilaa waxaa weeyaan dhammaadka suuradda ayuu ku akhriyey min awaliha ilaa akhiriha awalkeeda ilaa akhirkeeda fasakatuu kadibna waa iska aamuseen intay dhegeysteen unbay muxuu iska aamuseen qaala wuxuu yidhi laqad qara'tuha waxaan akhri suuradan cala ljini baan ku akhriyey leylat habeenka jinniga ad nabiga kulmay qul uxya ilaya anahu istamaca nafarun min aljin habeenka ayaan ku jinniga habeena badan buu nabiga ku akhriyay habeen habeenada ka mid weeyaan nacam fa kuwa idinka wanaag badan marduudan xagga jawaabta minkum adinka saxaabada ah. jinniga inka jawaab fiicnay saasuu nabiga ku yidhi alai kuntu waxaan ahaa kulamaa gooral goortii ataytu aan soo gaara calaa qowlihi tacala qowlka allow yidhi fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan markai aan soo gaara nicmooyinka alle teedeebaad beeninaysaa markaan soo gaara qaaluu waxay dhihi jireen laa bishayin shayna oo min nicamika nicmooyinkaada rabbanaa rabbiganagow nukadibu kuu beenkuu beeniye ma ahan anaga falaka alxamdu mahadna adaa iskale saas ay lahaayeen aayad kastaba markaay soo maraan jawaabtooda saas ay ahaan jirta weyaan qowluhu tacala qowlka allow yidhi kula yowmin maalin lak huwa alla weyna fii shanin buu ku sugan yahay xadii todoba boqol iyo laba iyo sideetanaad ama aarkaas an abi darda waxaa la wari radi allahu taala arda nabig wuxu ka ri sal slm fi qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi kula yowmin maal ark huwa alla weyne fii shanin wa xadiihi qaala wuxuu yidhi mxuu ahaa nabigeena sal slem min shanihi rabbi shanigiisa ayuu ka mid ahaaday an yakfira inuu dhaafa denban dembi u dhaafa wa yufarija rabbi inuu faydo karban korba inuu faydo wayarfaca qowman qolo uu saro mariyo wayakfida aakhariina kuwana uu hoos mariyo ilah waxaan ka baryana subxaana wa tacala inuu dembigeena dhaafo kurbada inaan faydo waxa weyaan nasaro marya adduuniya aakharaba hoos dhigan ilahi subxana wa tala adunya ahraba naga qabto imaam bukhaari fii muqadimati suurat aasuu kusoo saaray ibnu maajah waana xasan weeyaan suuraة lwaaqic hada maxalu bayaaniha hada wallah aclam wsala اllah wslm cala cabdi rasuuli mustafa